bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed waalihi wصaxbihi aجmaciin annaaئb can اlfaacili yanuubu mafcuul bih can faacili fima lahu kaniila khayru naa'ili faأwl اlficl dmuman wاlmutaصil bاlآkhir igsir fi mudiyin kawusil wاjcalhu min mudaarici munfatixa kayantaxi اlmaquuli fiihi yuntaxa wthaaniya taaliyata almutaawaca kalawl ijcalhu bilaa munaasaca wthaalitha aladii bihamzi lwasli kalawal ijcalannahu kastuxli waksir aw ishmin faa thulaathiyin ucil caynan wadamun jaaka buuca faxtumil wain bishaklin khiifa labsun yujtanab wamaa libaaca qad yuraa linaxwi xab wamaa lifaa baaca lima alcaynu tali ikhtaara wanqaada washibhi yanjali wqaabilu min darfi aw min masdari aw xarfi jarin biniyaabati xari walaa yanuubu bacdu hadi in wujid fi lafdi mafcuulu bihi waqad yarid wbitifaaqi qad yanuubu thani min baabi kasaafi ma ltibaasuhu min fi baabi dana waara lmancu ishtahar walaa araa mancan ida lqasdu dahar wma siwa naa'ibi mima culiqaa biraafici nasbu lahu muxaqaqa Eh, shalay waxaan ka soo baxnay faacilkii marka eh, min baabi اlmantiq waxa weeyaan in faacilkii eh, naaibkiisii haddana uu ku xigsado wax la yidhaahda naaib اlfaacil markaasuu uri musanifka yanuubu mafcuulu bihi can faacili fi ma lahu kaniila khayru naaili yanuubu waxaa naaib noqdo mafcuulu bihi mafcuul bihi baa naaib noqdo can faacilin buu naaib ka noqdaa fii maa lahu wixii u sugnaaday oo min axkaamin ah mithaalkii waxaa kamid ka qowlika niila waxaa la gaaray khayru naailin wax la gaara waxay ugu fiicnaay marka wixii shalay aan kasoo hadlaynay oo min axkaamin ah oo faacilka ou lahaa naaib waa la siinaya marka naaib اfaacil waxu noqonaa waa isim marfuuc sariix ah ama muawal bsariix yataqadamu ficlu sariix aw ma huwa muawal bاlficli ilى aakhir اaxkaam intaasoo dhan baa imaanaysu marka hadii lagu yiraahdo axkaamtii naaib اlfaacil tiri todobadii xugum oo aan faacilka u sheegnay ba imaanaysu marka naaib اfaacil min xayثu اlmacnaa waa mafcuul bih wa min xayثu daahir wاlaxkaamu lafdiyane waa faacilka axkaamtiisi walidaalika wuxuu ku yiri yanuubu waxaa naaib noqdo mafcuul bihi mafcuulu bihi baa naaib noqdo can faacilin buu ka naaib noqdaa fii ma lahu wuxuu faacil axkaam lahay buu kaga naaib noqdaa mithaalkeedana kaniila khayru naailin weeyaan fiiri haddii markii hore naala muxamadun khayra naailin yuu ahaa naala muxamadun ficil iyo faacil khayra naailin marka faacilkii muxameda hadii la gooyo khayradii mafcuulka ahayd baa booskii naaib faacilkii la keenay booskii faacilkaa la keenay markaasaa waxaa la yidhi niila waxaa la gaaray khayru naailin sidaasaa la yidhi marka mafcuulu bihi oo booskii la keenay icraabtii faacilka la siiyey yani min awaliha axkaamta faacilka lagu yaqaano waxaa weyaan rafca shale waxaan iska soo ilownay waxaa weyaan faacilka waa marfuuc laakiin axyaana yujaru bixarfin zaa'idin oo in la ogaado ay tahay waayna ku badan tahay qur-aanka iyo sunnada iyo way ku badan yihiin waxaa kamida ah qowluhu tacaala xikaayat can hayr qowli bacdihim almunkiriin maa jaaanaa min bashiirin walaa nadiirin ay yidhaahdeen maa jaaanaa min bashiirin nooma imaanin nin wax noo bishaareeyo walaa nadiirin fiiri marka min bashiirintaas bashiirun ay asalkeeda iska ahayd lafdigaas min xayثu اlcraab uu zaaid lagu yihahdaa tafhiima wa taqriiba laakiin qur-aanka wax zaa kuma jiraan lafdi kasta ama xaraf kasta qur-aan kamida yufiidu macnan hadda maa jaana bashiiru imaana maa jaana min bashiirin lugatan wa caqlan laba macno weyna u dhexeeyo min bashiirin mubaalaga fi nafyi waay yani waxa weeyaan way ka adag tahay waxa laga faa waxa weeyaan mintaas oo fii cumuumi nafyi dhacdhaxday fii siyaaqi nafyi dhexdhacday waxay ziyaadatun fi nafyi weeyaan marka laakiin min xaysu icraab markii la imaanaya litaqriibi lmacnaa aluley mintaan hadda meesha waxba kuma camal falino lafdigaas bashiirina wain kaanat jarathu bidaahiran laakinahu marfuucu calaamatu rafci dama muqadara cala aakhirihi manac min xarfu aljari zaaidun baa laleeyahay sidaasaa lagu qadaraya keliya laakiin macnaheedi waxa weyaan zaaid oo looma loomama baahna macnihiisi ma ah marka yanuubu mafcuulu bihi can faacilin fii ma lahu kaniila khaayiru naailin waa lays weydiiyo maxaa keenaya faacilkii in loo gooyo taas naftigeeda wax meesha ku jira waa marka awalu asbaabi xadfi اlfaacili wa iqaamati اlmafcuuli muqaamahu waxaa weeyaan aljahlu bihi qofkii maba la yaqaanbo wax baa dhacay ficil biyaa la qabtay marka waxaa la arkay ninkii sameyna lama yaqaano mathalan waxaad leedahay suriqat suriqa almataacu ama suriqat ilmataac suriqa almataacu alaabti waa la xaday marka mataacudaas awal tuuga hadduu ahaan lahay la aqoon lahay saraqa lisul mataaca la dhihi lahay maba la yaqaanbo haddii aad taqaanidna waabaad iska celi lahayd wax lagaama xadi lahayn markaasaa waxaa leeyahy suriqa almataacu mataacdi waa la xaday faacilki marka xudifa leesh liljahli canhu taasaa asal waxaa ku xigto yuxdafu lfaacilu lilcilmi bihi in la sheega iyo inaan la sheegin isku mid ay noqonaysaa marka qaarkeed marka lafdiga maxaa la isugu dheeraynaya waxaa ka mid e qowl اllahi tacaala wakhuliqa اlinsaanu daciifa khuliqa اlinsaanu asalkeedii luqa ahaan waxay ahayd khalaqa allahu اlinsaana daciifa marka daciifan waa iska xaalo laakiin khuliqa اlinsaanu man huwa alkhaaliq wax inkirsan ma jira ilaahay inuu khaaliq yahay oo hal min khaaliqin غayr الlahi xataa gaalada munkiriinta ilaahay khalqiga waa u ogol yihiin tadbiir iyo tasriif inuu leeyahay marka fiiri marka hadaa tiraa khalaq allahu اlinsaana iyo wa khuliqa اlinsaanu labadaba isku isku isku hal bay noqonayaanoo liannahu fi kilta alxaalatayni ama allahu hala sheega ama aan la sheegin inuu khaaliq yahay asigaa la ogyahay waxaa kamid eh asbaabta loo xadfi karo aliijaaz qofkii mutakalimka ah hadalkii inuu soo gaabiyo waxaa kamid ah baa lyidhi qowl اllahi tacaala wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bihi bimili maa cuuqibtum taas waa cuuqiba ficil maadi mabniyu lilmajhuul mabniyu cala wa taau naaib اlfaacil wlmiimu calaamatu jamci dukuur cuuqibtum mili maa caaqabakum اlmushrikuuna lama dhihin waa layska soo gaabi bimithli maa cuuqibtum macnihiina waa islimeeshi asbaabta keeni karta waxaa ka mid ah baa layidhi assajcu in la ilaaliyo sajciga in la ilaaliyo oo waxaa ka mid ah man taabat sariiratuhu xumidat xumidat siiratuhu a la yidhaahdaa man taabat sariiratuhu caqiidadiisa ninkii wanaagsanaata xumidad siiratuhu ficilkiisana waa lama hadaya ama siiradiisa marka hadda fiiri man taabat siiratuhu xamad annaasu siiratahu haddii la dhihi lahay sajcigana waa dhumi lahay lafdigana waa kala jabi lahay marka balaaqada ilaalinteeda awgeeda loo yeelay waxaa kaloo oo loo sameeyaa baa liri calaa wasni shicri shicirka wasankiisaoo la ilaaliya waxaa loo daliishtay ka qawli اlacsha oo wuxuu iri culliqtuhaa carada wa culliqat rajula hayrii wa culliqat rajula hayrii waculliqa ukhraa dalika arajulu waa hadal cajiib culliqtuhaa naagtii aniga waa laygu xariiri buu yiri oo jacaylkeyga igalay jacaylkeeda igalay caradan si lama filaan ah wa culliqat rajulan nin kalena waa lagu xariiriyey ayadana hayri ayadana nin kaleayadana jacaylkeeda nin kale u raacsan yahay wa culliqa ukhraa wa culliqa daalika rajulu ninkaas ay jeclaatane waxaa lagu sii xariiriyay ukhraa mid kale macnaa <laughs> waxa weyaan meel laga soo celiya malaha mar haddiina diin jirin aniga naagaan jeclaaday kula naagti aan jeclaadayna ninay sii jeclaatay ninkaas ay jeclaatayna naag kaleu sii jecelyahay waa iska waa marka tafakuho ninkaa markuu meel iska fadhiyo wax badanoo isaga fikiraya marka hadda fiiri kulligeed culliqtu culliqa culliqtu ficil iyo naaib ulfaacil wa wa hiya ayadana ficil iyo naaib ulfaacil wa waculliqa dalika الrajulu أkhraa ayadana waxaa waay ficil majhuul ah saddex ficiloo majhuul ah markuu sameeyey baa ficil yaa wasankii shicirka u suuro galay haddii ayna ahayn in iyadoo afcaal oo faacilkeeda musamayaad ay yihiin uma suurogeli lahayn marka taas baa lagu yidhaahda ayib waxaa kamid ah baa luleeyahay ragbat lmutakalimi fi libhaami cala saamici nin iska mutawaadica ayaa xoolo la baxay maala in la sheego hebla intaa la baxay layihahda riyaa buu ka cabsaday markii aan lay sheegin uu yihi markaasuu le tusudiqa bialfi dinaarin maanta waxaa waaye kun dinaar baa la bixi jamciyadii khayriyadeed kun dinaar baa loo keenay ninkii yaa yiri maogtahay kunkaas diinaaran idiin siiye laakiin anigaan lay sheegin waxaa waay in tubdu sadaqaati fanicim maahi wain tukfuuha watutuuha tu'tuuha fahuwa khayru lakum in la qariyaa ka fiican ayib marka qaarkeed waxaa loo xadfaa tacdiimi alfaacili ninka faacilka ah yaa la weyneynaa oo ficilkaas in loo nisbayaa la diidaa waata xataa khuliqa alkhinziiru haddii la yidhaahdo khalaqa allahu lkhinziira waxyaalahaas ilaahay ha abuuray sidii u yiri saabuni lama yidhaahdo buu iri ilaahay khalaqa allahu alkhanaasiira walqiradata walkhanaafiisa lama yidhaahdo wain kaana allah huwa aladii khalaqahaa laakiin allahu khaaliqu kuli shay baa laleeyahay oo ayaga dhan way soo galayaan laakiin waxyaalahaas lafdigaas xun looma nisbeeyo ilaahay subxaanahu wa looma tiiriya ka lafdi ahaan laakiin macnahan ilaahi huwa khaaliquhaa jamiica waa la yidhaahda ama waxa weeyaan faacilkaaba xunba ninka faacilka waa xun yahay duriba alamiiru aada leedahay maanta amiirkii baa la garaacay waxaad diidaysaa ninkaas in amiirkii uu garaacay la yidhaahda nin oo asiga khaadimkiisa ayaa si lama filaan ah ku gardarsaday amiirkii dhamoo asiga kaana yamuru raciyatahu yaa maanta nin intuu ku gardarsaday baa la garaacay marka si loo sheegaaba la garan waayo ninkaasaa fulaanka ahaa ninkaa garaacay lama dhihi karo waxa weeyaan waa la xadfa asigana wahaakada waa badan tahay marka asbaabtaasaa loo xadfaa mid ka mid ah markaasuu musanifku wuxuu فأول الفعل awala alficli dmuman walmutasil bilaakhiri si fii mudiyin ka maxaan idhaahdaa ka wusil marka haddii ficilka in loo dhisa la rabo mabni lilmajhuul laga dhisa la rabo laa budda lahu min axkaam in loo ilaaliya inay tahay baa waajib ah marka axkaamtii maxaa kamid eh, waa kana wuxuu leeyahy musanifka fadmuman god awal اficli ficilka awalkiisa waksir hoos dhig almutasila biاlaakhiri aakhirka midka la xiriirana hoos dhig fii mudiyin maadi gudihiisa ka wusila oo kale weeyaan haddii ficilka aladii yubnaa lilmajhuuli haddii uu yahay yudamu awaluhu wa maa qabla aakhirihi ficilka haddii maadi uu yahay oo faacilkiisa la gooyo oo markaa la keeno maxaan ku irahdaa naaib ulfaacili ficilkii daraba ou ahay awalka good duudhe horta maa qabla aakhirka bada maxaa ka horeeya radina hoos dhiga duriba sumica ukila qutila duhiba khurija khurija wahaakada buniya ficilka haddii thulaathi ou yahay awalkiisana god maa qabla aakhirkiisana hoos dhig saasuu ku leeyahay fadmuman god awal alficli ficilka awalkiisa waksir hoos dhig almutasira bilaakhiri aakhirka midka la xariirane e, hoos dhig fii mudiyin maadi gudihiisa ka wusila oo kala wa wusila aljiraanu wusila raximu aada leedahay wusila fiir waawgii awalka waa godan yahay maa qabla aakhirka midka aakhirka la xiriiro saadkeena hoos dhika wusila intaas waay marka hadhow si haduu icraab awalkii hore wasala ficil maadi mabniyun wasala ficil maadi mabniyun cala fatxun baad iska dhihi jirta hadda waxaad leedahay wusila ficil maadi mabniyun lilmajhuul ayb markaasuu wuri wajcalhu min mudaaricin munfatixa ka yantaxi lmaquuli fiihi yuntaxa wajcalhu ka yeel awalkii min mudaaricin wajcal ka yeel hu wajcal ka yeel hu almutasil biاlaakhiri min mudaaricin mudaaric xaggiisa munfatixan mid kordhigan ka yeel mithaalkiisa ka yantaxii weeyaan almaquuli fiihi loogu qowlay yuntaxaa marka wuxuu ku leeya wajcalhu taas aakhiri shay buu ka hadlaa wajcalhu ay maa qabla alaakhirki waxaad ka yeeshaa min mudaaricin mudaaric xaggiisa munfatixan mid kordhigan ka yeel mithaalkiisi ka yantaxii weeyaan ficilkaas yantaxi haddii majhuul loo dhigo yuntaxaa aan leeyahay fiiri awalka waa la godan yahay mudaarici maadiguu lamid yahay kulu ficlin yubnaa lilmajhuuli la budda min dami awalihi kulli afcaasho dhan waa ka sigaman tahay marka maadi hadduu yahay maa qabla aakhirkiisa ayaa la hoos dhigaa hadii mudaaric uu yahayne maa qabla aakhirkii waa la kordhigaa yuntaxaa aad leedahay marka fiiri ficilka aakhirkiisa aliftaas waay waxaa ka horeysa xadi xadi waal marka yuntaxaa aywa marka yuntaxaa yudrabu aad leedahay awal daraba ay eh, duriba maadigiisa ay noqotay yudrabu aad leedahay yadina waa godan ma maa qabla aakhirkii radina waa kordhigan tahay yudrabu yudrabu khaalidun aada leedahay yudrabu yudamu awaluhu wa yuftaxu maa qabla aakhirihi yudrabu wاjcalhu min mudaarici munfatixa kayantaxi lmaquuli fiihi yuntaxa wاthaaniya taaliyata almutaawaca kaاlأwal ijcalhu bilaa munaasaca markaasuu wuxuu ku yiri wاthaaniya wajcal ka yeel athaaniya midka labaad ataaliya raacota almudaawacati ta-dii mudaawacada ahayd midka raaca waxaad ka yeeshaa kal awali oo kale ka yeel ijcalhu ka yeel bilaa munaasacatin murun la-aan ka yeel marka fiiri ficilkii majhuulka ahay hadduu mudaaric yahayna waa laguu soo sheegay hadduu yahay maxaan ku iraahdaa maadina waa laguu sheegay laakiin ficilka maadigaa ah, hadduu taau lmudaawaca ku bilowdo taa lmudaawaca waxa weeyaan ficilka haddii uu ficil kala adeeca calama waa baray fatacalama wuu bartay adaba waa adabeeyey fataadaba waa adabti waa qaatay kasara waajibiyey fatakasara wahaakada marka ficilkan waxaa la yidhaahdaa afcaasha lawaasimta ahay kamid tahay in taawaca lificlin mutacadin ficilka hadduu ficil mutacadiga ah u adeeco bimacnaa ficilkii mutacadiga ah ayaa ku fulay calama waa bartay fatacalama marka ficilkan tacalama homaadiga maadiga oo taaulmutaawaca lagu bilaabay ficilkana kan hor yaa yaa yaa yaa adeegsaday bimacnaa wuu adeecay bimacnaa waxaa lagala jeedaa eh, tahiirkiisi baa ku fulay calama wuu baray eh, caliyan fatacalama caliyun saasuu noqona marka ficilkan dambe oo taa-ulmudaawacada ay ku jirto haddii majhuul loo bineeyo ficilkii maadi intii uu lahaan jiri waa leeyahay oo awalkiina waa la godayaa maa qabla aakhirkiina waa la hoos dhigaa midkiisa labaad oo taawlmutaawaca la xariiro asna god marka tuculima dhe marka tuculima alcilmu cilmigiiaa la bartay tuculima marka fiiri awalkii hore awalka waa godnay markaasaa maanta waxaad ugu dartaa lagu yiri midka oo taaulmutaawaca raacay oo labaad caynkia raacay caynkaas god tuculima alcilmu dhe markaan tuculima alcilmu sidaasaad leedahay wajcalka yeel ficilka waa loo soo qadara kan horo yaa laga mashquuliye wajcal yeel athaaniya midka labaad xarafka labaad waa tuculima fi caynka xarafka labaad waay ataaliya raacata lmuaawacati muaawacada tadeeda midka labaadoo raaco waxaad ka yeeshaa kal awali oo kale ficilka maadi awalkiis sidii loogaday kan labaadna god ijcalhu ka yeel bilaa munaasacatin murun la-aan ka yeel buu ku leeyahay marka fiiri waxaad leedahay daxraja fatadaxraja majhuul u banay tuduxrija takasara fakasara fatakasara tukusira dheh takaafala tuguufila sidaasaad leedahay macnaha waa wax iska sahlan ficilka markii majhuul loo dhisay qaabka loo samaynay laakiin ficil maadi waa mudaarixa u marayn wthaalitث aladii bilhamzi اlwasli kalawal ijcalanahu kastuxli wajcal hadana ka yeel thaalitث aladii midki mid thaalitث aladii kii sadexgiisa bihamzi اlwasli hamزaة اlwasli lagu bilowday kalawali ka yeel ijcalanahu ka yeelka stuxlii weeyaan markaasuu ku leeyahay ficilka haddii uu maadi yahay oo hamsatul wasli lagu bilowdo hamsatul wasli hadday ku jirto xarafkiisa saddexaad kal awali oo kale ka yeel awalkii waa gudnay kan haddana saddexaad ka yeel wajcal ka yeel thaalitث aladii kii midkiisa saddexaad bhamzi اwasli btudia bhamzi اlwasli kalawali ka yeel ijcalanahu ka yeel kastuxliya oo kale wa fiir hadda ficilkan istaxlaa waa macaansaday buu ahaa asigoo istaxlaa ah awalkii markii majhuul loo dhiso awalkii waa la godaya ayib awalkii markaad godid xarafka saddexaad kee wa hamsada waa kow siinta waa laba ta'daa saddexaadki ah saddexaadkina god buu ku leeyahay haddana maa qabligeeda oo qabla alaakhirna waaba maadiba markaasaad leedahay ustuxliya mudaarici yustaxlaa alaleeya yustaxlaa fiiri wax isbedelay ma laha mudaarica yustaxlaa awalkaa logodamaa qabla aakhirkaa loos dhiga hadday tacalama mudaaric laga dhigo yutacalamu ale wax isbedelaya ma laha yudamu awaluhu wayuftax maa qabla aakhirihi bas waa laakiin maadiga wax in loogu dardaro rabo maadiga taawlmutaawac haddii lagu bilowdo awalka iyo thaaniga waa lagodaa maa qabla aakhirkana waaba lahoos dhiga <clears throat> haddii hamsatulwasl lagu bilowdo awalkana waa lagodaa thalidkana waa loogu daraa marka sidaasaad leedahay inalaqa muxamadu ila safari haddaa tiraa unuliqa muxamadu waa lala tegay unuliqa bimuxamadina lala tagaad leedahay unuliqa aye iqtadara bay aheed uqtudira aad leedahay haddii waaw ka hormarto hamsadaas way dhacaysaa hadhihin wa uqtudira lama dhahay wa uqtudira waawgaas hamsada hamsatulwasli wixii hamsatulwasli ku bilowdoo dhan waa la hoos dhig <coughs> marka intaas waxa weeyaan waa ficilkii caadiga ee saxiixa ahay tagayuraatka ku imaanay min ajli binaa'ihi lilmajhuuli marka ficilka oo majhuulka ficil maadi mabniyun lilmajhuuli waad dhihi karta mabniyun maxaan ku irahdaa kan kale mabniyun lilmacluumi waay oo macnaha faacil la yaqaana lagu bineeyey kan marka mabniyun linaa'ib اlfaacili mabniyun lilmajhuuli intaasoo dhan waa isla mid markaasuu ri waksir awishmin faa hulaaثiyin ucil caynan wadamun jaaka faxtumil wuxuu ku leeyahay markaas waksir hoos dhig aw e, ishmaam gili faa hulaahiyin faaa hulaahiyin ficil oo hulaathi fadiisa hulaathigoo u cila caynan e, caynta ka jiran oo laga jiraysiiyey wadamun godaalna jaaa waa yimiday ka buuca oo kale waa faxtumila waana layska qaatay buu leeya waa la aqbalay marka ficilkaas haduu saxiix yahay waa laga soo baxay ficilkii marka hadii uu noqdo ficil thulaathi ah haddana muctalulcayn ah yani markii fii baabi sarfi la joogo xarafka koobaad ficilka thulaathiga faaulficliyaa layihahda xarafka labaad caynulficliyaa layihahda xarafka saddexaad laam lficliyaa la yihahda marka u cila caynan markii lagu yidhaahdo bimacnaa ficilkii qaalabkaa loo sameeyo facala loo sameeyey samica hadda siintaas waxaa laleeya faa lficli waay miimki caynu lficli waay e, caynkiina waxaa weyaan laam lficli waay sumica ama samica marka ficilkii hadduu hulaathi noqdo cayntana uu ka jiran yahay sawaaء kaana muctala bilalifi ambilyaai ambilwaawi asarkii labadaas mid unbuu noqonaya alifta cilo unbaa keentee labadaas midkooda u noqonayaay haddii uu noqdo maxasee loola dhaqmaya fiiri hadirtaan mathalan baaca saama yaa ka mid markii aad tiraahdid baaca haddii ficilka sidiisi la marsiiyo oo la yidhaahdo ficil maadi waa yudamu awaluhu wa yuksaru maa qabla akhirihi waa thulaathi wa ka looguma dalaye waxay noqon lahayd buyica buyica ay noqon lahayd haye qaala quwila ay noqon lahayd sama suwima ayay noqon lahayd fiiri marka dhibaata culayska ka imaanaya waxay imaanaysaa waa kasra oo dama ay ka horeyso wax ka fiqal badan mala jir buyica ama quwila waa adkaanaysa saas markii la yidhi waa in la cileeya marka cilaa la gelinaya iyadoo oo asalkeedii bal iyadoo ficil maadi horta balkeen waxay asalkeeda noqonaysaa bayaca iyo qawala marka waxaa leeyahay daa'iman waaw iya hadday kor dhigato maa qablahumaa waxa weeyaan xarakada waa laga qaadaa waxaa la siinaa xarakada hore waxay u baahan tahay munaasib ah marka bayca ya-di loo bedelaa baacay noqonaysaa waa la reebaa marka alifaa loo liftitaaxi maa qablaha ya alifay u bedelantay baaca laakiin ya-ay ka timid oo lidaliil masdari beyc iyo jamaca buyuuc baa laleeyahay qawalana qaalay isu bedelaysa iyadoo sidaas marka haddii la yidhaahdo haddana mabnilmajhuul ha laga dhigo oo awalkii ha la godo alif ma ma joogi karto ayib markaasaa leeya aliftan sideedii horo ha loo celiyo oo ya-di iyo waawgi ah markii awalkii loo celiyo marka maxay noqonaysaa buy ca buy ca quw ow la ay noqonaysa markaasaa leeyahay ya waxa uu munaasab noqon karo in kasra la keeno ficilkii marka meeshii awal kor laga gudi jiray asagoo majhuul ah waxaa la leeyahay biica kana qiwla au noqona waawgiya a ah loo bedelaa qiilayo saasuu ku noqonaa marka ficilka hadduu thulaathi yahay cayntana uu ka jiran yahay waxaa bannaan in la kasriyo waksir biica qiila siima qiila waa la yiri biica waa la gaday majhuulkiisu wataa fiiri biica fulaana gaday ma ah biica haya siima waa la gorgoriyey saasay imaanaysaa ayib taas waa kuu bannaan tahay ishmaam in kasradi oo hoos dhigga ahayd nooc min adama a ah lagu daro taa waxaa weyaan la yihahda waxay ka muuqan kartaa qofka markuu ku hoos jooga oo biwca ah la yidhaahdo qiwla qiwla qiila waaye oo nooc min adama ahaa la keenaya waxaa la yidhahdaa ishmaam ba la yidhahda marka ikhlaasu lkasra waaba la yaqaana biica qiila waaye ishmaamkana waxa weeyaan qoraalkana kama daahiro codkana sida badanaa kama daahirto marka fadi oo lala yimaado bayna adami walkasra kasradina waxbaad ka qaadanaya biica ahayd damadina waxbaad ka soo qaadanaysaa markaasaa la leeyahay biica qiiwila sidaasaa la leeyahay waa mid ka labaad waay midka saddexaad wa damun jaaka buuca faxtumil midka saddexaadna wadamun in la goodo xarafka koobaad jaaa waa yimid ka buuca oo kale quula buuca suuma in la yidhaahdo saddexdaasaa ku bannaan faxtumila waana la ixtimaalayo waa la qaatay buu ku leeyahy marka taas weeyaan waksir hoos dhig faa thulaathiyin hulaathi fadiisa hulaathigoo u cilo licileey caynan caynta laga cileeyo cilo ka qabo oo ka jiran fadiisa hoos dhig biica dhe markaas kow maa qabligii hoos dhigmi lahayna waa reebmay oo buyica bay awal ahayd aw ishmim faa hulaahiyin u cilo caynan aw ishmim isku dar kasradii iyo damadii faa hulaahiyin isugu dar hulaathi fadiisa caynta laga jirisiiyey wadamun godna jaaa waa yimiday kabuuca weyaan faxtumila waa la aqbalay nimanka qiraaaadka yaqaano yaa ishmaamka si fiican loog yaa dhawaaqiisa laga qaata ayib marka ilaan meelo badan bay kaga soo aroortay marka intaas weeyaan wadama wadamun jaaa waxaad leedahay wadamun godaal buuca quula oo kale waay marka waxa uu daliil a laleeyahay ayadoo kasra sariix ku timid xiikat calىa niirayni ituxaaku takhtabid shawka walaa tushaaku yani markii dharka la tulay waagii hore waxaa weyaan waxa weyaan qoryayaal oo isku wada xiran oo duntina ay ku wada jirto oo si xoogle la isugu dhufanay yuu arkay nin shaacir a markaasuu ri xiikat ala niirayni laba qori baa lagu tolay niirayntaas wuxuu u jeedaa waxwaa dalbiyaalkii oo wax lagu tolay baa lou jeedaa ayib xiikad calaa niirayni macnaha waxa weeyaan eh, laba calam baa lagu tolay ama laba calaamo id tuxaaku markii la tolay takhtabitu shawka wala tushaaku takhtabitu shawka bay isdhexgalayaan walaa tushaaku mana la duray macnaha iyadii dhibkuma dhacayaan marka xiikad xaaka buu awal ahay marka ficil thulaathi oo muctal a ah waay mabni lmajhuuli xiikaa layidhi marka qur-aankii waxaa ku jira waqiila yaa ardu blacii maaki fiiri waqiila waa iyadoo sariix a waay waxaa mid e dama oo khaalis a in loo keeno ka qowli shaaciri layta wahal yanfacu shay-an laytu layta shabaaban buucafa ishtaraytu buuri ninay tabarnimo qabatay waa yeelnimo ay ka daba timid ou leehay layta aan iri kulaha wahal yanfacu shay-an laytu layta ma wax iga anfacaysa buuri layta shabaaban haddana asigi layta waxba ii tarimaysa lahay you layta shabaaban shaabnimo shallaaytadeedee buuca haddii la gedi lahay fa saraytu aan soo gata buuri shabaabnimo suuqa taal hadday dhici lahayd waa soo gada lahay marka ulajeedadiisa leyta shabaaban buuca ou waa luqatu bacdi alcarab weeyaan ayib marka waxa weeyaan ishmaamkiina waxaa lagu akhriyay fii qowlihi tacaala waqiila yaa ardu blacii maa'aki wa yaa samaau aqlicii waqiida almaau marka qiila waa ishmaamna waa lagu akriyay cinda bacd اlqura الsabca wakiida ayadana waa lamid qiila iyo wakiida qaada macnaha waxaa weyaan waa ficil oo asna thulaathi oo muctal ah marka taas xugum gooni ah buu leeyahy musanifku kuu sheegay markaasuu wuxuu iri wain bishakli khiifa labsu yujtanab wma libaaca qad yuraa linaxwi xab wa in khiifa haddii laga cabsado labsun inay isku dheehmaan bishaklin bisababi shaklin shakli sababtiisa ama macnaha shaqal waa shakligaas yujtanabu waa laga fogaadaa wamaa libaaca baaca wixii axkaam ay laheedne qad yuraa in loo arkaa aa dhici karto linaxwi xabbin xab iyo wixii lamid ah axkaamtii baaca in la siiyaa dhici karta buu ku leeyahy ayib marka fiiri wa in wain bashaklin labsun khiifa yujtanab ficilkii hadirtaan baaca majhuul u dhisbal sidaan soo sheegnay biica waa qowlka ugu raajaxsan in laga dhigo biica asoo eh hadday taa-ulmutakalim la xiriirsata muxuu noqonaa biictu ayu noqonaa aniga waa lay gaday awalkii hore bictu anaa wax gatay eed moogtahay hadda majhuul waaye biictu waa leegaday markii saas noqoto iltiqaau saakinayna imaanay yadioo reeban iyo cayntiioo reeban haddii iltiqaau saakinayn yimaadaan xarafka adcafkaa la xadfaa sidaad ogtihiin yada iyo waawda iyo alifta waa la xadfaya yadi xadaf markaan iyadoo biictu waa leegaday ahayd yadi markaad xadaf bictu marka fiiri bictu oo ficil musama ahay bictu waan gaday iyo bictu waa leygada isku mid noqonay marka shakl labsi baa imaanay labsiga markuu yimaado sida looga badbaado luqadan markaan ka leexo oo ahayd kasradii ee waxaad aadaa luqadii damadii aad ee waxaad tidhahdaa buctu marka ay marka ficilkan thulaathiga ah damiir mutakalim hadu la xiriirsado markii majhuul loo binaynaya luqadii shaadka lala aadaa buctu waa leygaday musamaheedana bictu waan gaday bay noqonaysaa sababta luqadaas aan u qaadanayna waxa weeyaan ishkaaliyada timid awgeed oo waxaa isku darsamay ficilkii mabni lmacluum iyo kii mabni lmajhuulka isku darsamay bisababi eesh itisaali damiir lmutakalim waa laga leexanay ayib waxaa lamid eh saama aljamala iyay ahayd awalkii hor ayib iyadoo ficil maadi ah yasuumu ay noqonaysaa mabni u samey markaan siima aljamalu yay noqonay macnaha ritiga waa la gorgori siima iyadoo ah haddii marka lagu eh, maxaan ku irahdaa haddii damiir lagu xariiriyo saama yasuumu dheh saama yasuumu saas waay waa ficilka waxa weyaan facala yafculu waay ayb saama yasuumu haddii ay noqoto marka majhuul markii loo bineeyo siima bay ahayd haddii eh, maxaan ku irahda allahuma salli calaa muxamed marka fiiri saama yasuumu saama haddii ficilkiisa markuu mabni lilmajhuul yahay waxa weeyaan siima buu ahaa haddii taa lmutakalim laga dhigo asoo asoo macluum ah sumtu waan gorgori bay ahayd majhuul markuu noqdane siima bay ahayd <clears throat> marka haddii la yidhaahdo ha loo bineeyo majhuul ha loo bineeyo luqadii buuca aheyd lama qaado karo oo suuma lama dhihi karo mabnii lilmajhuul suuma iyadoo ahayd taa haddii lagu xariiriyo suumtu ay ku imaanaysaa marka sumtu waa waa lay gorgoriyey iyo sumtu waan gorgoryaa isku mid noqonay marka ficilkaas oo sumtu ku imaanayo in luqadii yareed la qaatay ma banaana oo waxaa la keenayaa simtu aa la keenaya waa lay gorgoriyey oo cagsigii baaca oo kale way liannahu ficilkan saamaya suumu sumtu waan gorgori bay ahayd ficilkii mabni lilmacluuma sumtu buu ku imaanaya haddii majhuulkii oo suuma ahayd saama suuma waa la gorgori ayadoo ahayd haddii taa ulmutakalim lala xariiro sumtu ay noqonaysaa waa lay gorgori marka luqadaas markii mabnihi majhuul loo samaynayo tii waawga waa laga leexana lianna waxaa keenaya ficilkii oo macluumka ah oo damiir mutakalim loo tiiri iyo kii majhuulka isku darsamay luqadii fasiixeeda la qaadana simtu waa lay gorgori baa laleeyahay markaasuu ku yiri wain bishaklin khiifa labsun yujtanab wa in khiifa haddii laga cabsado labsun isku dheehid oo isku darsamid bishaklin bisababi shaklin shaqal sababtiisa haddii loogaga cabsado ujtuniba yujtanabu waa laga fogaanayaa oo luqadii ishkaal ka yimaado tii kala la aada haddii biica ay ishkaal luqadeeda ka timaado tii buuca la aada hadday buuca ka timaada ishkaal beectu yaa la aadaya eh, biic ayaa la aadaya saas weeyaan ishmaamka asiga wax isweyn ka bedelmaya ma jiraan markaasuu ku yiri wamaa libaaca wamaa axkaamtii libaaca u sugnaatay qad yuraa in loo arkaa dhici karta linaxwi xab ficilka mushadadka ah marka qaarkeed waxaa ku banaanaa kara in bunya lilmajhuul maa jaaza lifaai baaca daacafadeedi wixii ku banaanay asna way ku banaan yihiin buu ku leeyahy ayb bimacnaa waxa weeyaan e, ficilkan xaba ah maadaama thaalidkiisi ma muuqdo ficilka haddii cayntiisi iyo laamtiisi isku mid ay noqdaan waa la isdhexgelinaya idqaamka baabka la yihah noogu imaan doonaa marka hadda fiiri xababa ay ahayd xababa labadii baa oo isku jinsi haddii la arko waa laisku idqaama xaba xaba markay tahay haddii axaba la yihahdo ficil wuxuu noqonaa thulaathi ma noqonaya rubaaci buu noqonaa kama hadlayn xaba iyadoo xaba ah majhuul u dhis marka waxaa kuu banaan sidii cayntii baaca aad hoos dhigaysa xiba xiba alcilmu cilmigii baa la jeclaaday xuba alwaladu waladkii aa la jeclaada ama caynti god ama hoos dhig ama ishmaam gili intii faadii baaca ku banaaneed almuctalati alcayn yajuusu kulu dalika fi ayni fii faai xaba aydan waxaa keenana shadadaasaa keenaysaa haddii ficilkii marka la rubaaciyo oo xubiba la yidhaahdo wax badan taas u ay xubiba ilaya alkhalwatu taas waa baab kale waa ficil oo rubaaci buu noqday laakiin ficil thulaathi markuu yahay waxa weeyaan maa jaaza fi fii faai baaca almuctalati اlcayni yajuuzu fi faai xaba almushadatat اlcayn mudacafa la yidhaahda waa asigana baab idqaamahu leeyahay intaasoo dhan waa banaan markaasuu musanifku yuri wamaa lifaa baaca lima alcaynu tali fikhtaara wanqaada washibhin yanjali wamaa libaaca wamaa lifaa baaca baaca fadeeda wixii u sugnaado axkaam ah limaa buu haddana u sugnaanayaa alcaynu tali caynta ay raacayso fikhtaara fii ficli ikhtaara iyo wanqaada fii ficli inqaada iyo washibhin shibhin shibhigoo yanjali muuqanaya marka wuxuu ku leeyahay ficilka haddii khumaasi ou yahay ficilka hadduu khumaasi yahay muctalil cayna asalkiisi ou yahay waxaa ku banaan cayntiisaas waxaa ku banaan maa jaaza fii faai baaca ikhtaara iyo inqaad uu ku yiri inad inad sidii fadi aada u hoos dhigtay inaad u hoos dhigtid oo tiraahda ikhtiira inqiida ikhtiira waa la doortay yowma alkhamiis lilijtimaaciyaa loo doortay inqiida waa loo hogaasamay lira'yi lamiiri inaad tiraahdood hoos dhigtid ayib kow iyo ina tiraahdid ukhtuura iyo unquuda waa loo hogaamsamay waa la doortay ina tirahdid labadaas iyo ishmaamkio hadda aan muuqano ikhtiira oo tiraahdo markaas unqiida unquuda ama unqiida labadaba waa dhihi karta marka wamaa lifaabaaca wmaa axkaam oo mase xugum wamaa xugum lifaa baaca baaca fadeeda u sugnaadona soo martay lima alcaynu yahbutu waa sugnaadaa limaa buu u sugnaadaa alcaynu caynti ficilka cayntiisa tali ay raacaysa ficilka rubaaciga oo khumaasiga ina taqaani zaaidkiisa la rabaa hadda ficilkan ikhtaara maxaa ku zaaid hadaa lagu yihahda hamsada koobaad waa zaaid ta'dana waa ku zaaid marka khada iyo aliftaas oo asalkeeda ya ka soo bedelatay racda ficilka waxa weyaan asalkiisa thulaathiga ya asal ah oo facala ah inta kale waa zawaaid ilaa ficli faclala maahine oo rubaaci ah marka ficilkan cayntiisa haddii lagu yihahdo wasnikiisa keen wasankiisa waxaa le iftacala waay ikhtaara calaa wasni iftacala marka iftacala waxay ku tusinaysaa fiiri hamzada waa zaaid tadana sideeday ku timid xarafka markuu zaaid yahay markii wasan la gelinaya sidiisaa lagu soo celinaa zaaidka ayib wa zaaidun bilafdihi iktufi anoo imaa doonto lafdiga zaaidka inta kalena fa i cayn ilaamaa looga cabira marka cayn lficli awe waxaan leenahay khada waxaa weyaan faa lficli waay aliftaas taagan oo tada ka dambayso waxa waa caynulficli xarafka laga hadlaya marka xarafka ou caynta raacaysa caynta alifta ayay raacaysaa tada waay tadaasa waxaa ku banaan wixii fadii oo ku banaanayd baaca badeedii ku banaanayd marka waxaa laga hadlaa caynulficli waxay raacayso tada waxaa ku banaan wixii faau baaca ku banaay oo min alkasri اkhaalis wاdamati اkhaalisa wاlishmaam markaasuu ku yidhi wamaa xugum lifaa baaca baaca fadeeda u sugnaaday limaa yahbutu waa sugnaadaa limaa buu u sugnaadaa xaraf alcaynu tali caynta ay raacayso oo tada ikhtaara ah waa liannahu caynta waa aliftaas alifta waxay raacu haysaa maanta tada inqaada caynteeda waa alifta waxay raacu haysaa qaafta qaafta ku banaan tahay iyo washibinyanjeli ikhtiira iyo inqiida in tira kasta khaalis ah ama lafdigii buuca oo kale ukhtuura unquuda inaad tidhaahdi iyo inaad ishmaam gelisid intaaba waa kuu banaan tahay macnaha musanifka marka waxa weeyaan waa dhammaystiray ficilkii markii mabniy loo dhisayo taqayuraadka ku dhici karo yuu ku dhammaystiray ficilka bimacnaa waxa weeyaan iskaaliyada ku imaan karto ficilka waxa weyaan waxaa ku soo dirinaya markii mabni lilmajhuul la dhigo axkaam badan baa ku imaanayso axkaamtii marka waa kuu caday waa dhame markaasuu axkaamtii naaibulfaacilka la gaarka ahay yuu ku hadlay waqaabilu min darfin aw min masdari aw xarfi jarin biniyaabatin xari musanifka markaa wuxuu iri وqاaبل miن ظرف أو miن msdr أو xرفi jri بنiyaabaة xari وqاaبل mid aqbalayo النiyاaبة aqbalay min ظرفi oo ظرف ah أو min masdri masdr ah أو xرفi jri jaar i majruur ah xarin waaye midku awlaysan بنiyaabaةi inuu naaئب الفaacilki inuu booskiisi inuu degi karo بmacnaa waxa weeyaan إذa bنya الفعل lilmajhuuli haddii mafcuulu bihi la helo asigaa booski la geynaya haddii la waayane kuwaan midkoodii naaib noqon karo ayaa laga dhigaya wa qaabilun mid aqbalayo min darfin darf ah aw min masdarin ah aw xarfi jarin ah xarinkii ku owla a waaye biniyaabatin naaibnimayuu owla ku yahayo darafkii wuxuu noqon karaa naaib اlfaacil masderkii wuxuu noqon karaa naaib اlfaacil jaari majruur wuxuu noqon karaa naaib اlfaacil laakiin qaabila la rabaa qaabil markuu ku leeyahay waxa weeyaan wax haddii naaib laga dhigo macno faa'iideyna inuu ahaado duruuf qaarkeed iyo masaadir qaarkeed iyo jaari majruur qaarkeed oon waxba faa'iideynayna jirto maala hadda darafkii uu ka bilaabay darafka haddii la yidhaahda siima ramadaanu ramadaana la soomay waa daraf mutasarif ah oo mukhtas ah wax baa laga faa'iidaysanaya siima ramadaanu haddaad tiraahdeed waa waa sax macnaa laga faa'iidaysta laakiin fiili julisa cindaka agtaadaa la fariistay maxaa laga faa'iidaysanaya midna waa zamaan midna waa makaan makaannimo keligiis ma aha laakiin macno in laga faa'iideystaa la rabaa ayib waxaa lamid eh masdarkii naaib waa laga dhigi karaa in afaada hadduu wax faa'iideeyo waayo ka qowli اllahi tacaala faidaa nufika fi الsuuri nafkhaة waaxida fiiri hadda nufika naaibfaacilkeeda nafkatu masdarkaas masdarmara la yihahdo facla ku yimid yaa naaibulfaacilki ah laakiin hadaa tiraa siira sayrun socdaa la socday maxay macno keentay ninka mukhaadabkood kula hadlaysid wuxuu kaa faa'iidaysanaa la rabaa ayagoo labadoodii hadda sayrun iyo nafkha isla masdar yihiin tanna waxa weye qaabil ma aha tanna qaabil waa walidaalika musanifku wuxuu ku qoyday in uu wax aqbali kara naaib inuu noqdo bmacnaa an tatima bihi faaida aw an taxsula bihi اlfaa'ida yaa la rabaa ayib marka wa qaabilu min darfin aw min masdarin aw xarfi jarin biniyaabati xari xari waxaa laleeyahay kulligood maala waxaad dhihi kartaa ayagoo wada kulmeen mafcuulkii faacilkii kulli marka qaarkeed mithaala lagu keeni karaa oo culamada waxay dhihi jireen iyadoo mathalan waxaa layidhi duriba zaydun darban shadiida yowma aljumucati amaama alamiiri fii daarihi intaasaa la yidhi hadda fiiri duriba zaydun mafcuulkii oo meesha joogo naaib faaci laga dhiga darban shadiidan masdarkii waa yowma aljumucati daraf oo waxaa weyaan oo zamaani ah amaama alamiiri waxa weeyaan waa darafkii oo makaaniga ahay fii daarihi waa jaari i majruurkii inteesoo dhan waay haddii mid la waayo midba mid kale ayuu naaibka noqon kara sidaasaa loo jeeda waana noo imaa doontaa markaasa wuxuu ku leeyahy musanifka waqaabilu min darfin aw min masdari aw xarfi jarin biniyaabatin xari marka sidaasaad leedahay oo haddii aad mafcuulu bihi aan la haynin siira yowmu اljumacati wa duriba darbun shadiid wa mura bizaydin intoodii waaye darbun shadiid masder keligiis waxba anfici maayo fiiri wa duriba darbun laakiin darbun shadiid waxbaa laga faa'iideysta yacni intaasoo dhan mithaal bay u tahay marka macnaha inuu mid kastaba mutasarif ahaado haddana mukhtas inuu yahay oo macno laga faa-ideysan karayaa la doonaya ayib markaasuu musanifku wuxuu yihi walaa yanuubu bacdu hadi in wujid fi lafdi mafcuulu bihi waqad yarid walaa yanuubu ma naaib noqdo bacdu haadihi midan qaarkeed saddexdii hadda aan kuu soo sheegay naaib ulfaacil ma noqon karaan in wujida hadii la helo fi lafdi lafdiga oo hadda aan ku hadlin dhexdiisa mafcuulu bihi mafcuulu bihi haddii laga helo kuwan aan soo sheegnay ma imaan karaan waqad yaridu inuu soo aroorana waa la arkaa mafcuulu bihi oo joogo kuwaa naaib laga dhigana waa dhici kartaa si yar waay marka fiiri luqada la yaqaano macruufka ah waxa weeyaan haddii in wujida mafcuul bihi fahuwa alwlى bالniyaaba can gayrih oo markaa waxa weeyaan haddii darafkii waa joogaa masdarkii waa joogaa sidii hadda aan ku mithaaliyey oo duriba zaydu darba shadiida ywma اljumcati amaama alamiiri fi daarihi intii waa wada joogaan mafcuulu bihi waa joogaa masdarkii darban shadiidan waa joogaa darafkii makaanigii iyo iyo zamaniga ywma اjumcati amaama اamiiri waa jooga fi daari jaari majruur marka asigoo saas joogo waxaa laga bilaaba mafcuulu bihi laga bilaaba markii mafcuulu bihi la waayo maala ficilkaaba laasim ah ficilkii mara caliyun bizaydin u ahay ficilkii waaba laasimba mafcuul ma qaadanay maxaa la samaynaa markan jaari majruurkiisa mura bizaydin zayda lasoo maray iyaad leedahay ficilkaas oo kale markaa mafcuulu bihi lama haayo walaa yanuub bacdu hadii in wujida mafcuulu bihi fi lafdi hadii la helo waa mafcuulu bihi hadii la waayo kaan yakuuna alficlu laaziman oo kala kamid markaasay kuwaan imaanayaan sidaas waay walaa yanuubu man naaib noqdo bacdu haadihi bacdu haadihi midan qaarkeed saddexdaa mid kamid e naaib ma noqon karaan in wujida alxamdulilah in wujida hadii la helo fi lafdi lafdiga macnaha oo hadda hadalka lagu hadlayo mafcuulu bihi hadii la helo waqad yariidu si yaraan inuu ku soo aroora tan istidraag waay qad yaridu bmacnaha waxa weeyaan qad yaridu naaiba waaxidu min hadihi اthalaatha naaib alfaacili maca wujuudi اlmafcuuli bihi inuu soo aroora sidaasaa laga yaabaa buu ku leeyay waqad marka wuxuu leeyahay waqad yaridu wuxuu ku ishaara musanifka madhabu اlkuufiyiina oo dhahayaan yajuusu iqaamatu gayri اlmafcuuli bihi maqaama naaib اlfaacili maca wujuudi almafcuuli bihi oo waxaa banaan in la yidhaahdo duriba darbu shadiidu zaydan zaydana mafcuul bihigiisuu ku imaanayaa kanna waxa weeyaan wuxuu ku imaanayaa maxaan ku irahdaa eh, naaib ulfaacili ina sidaas la yihahdo waa banaan tahay buu leeyahay waxay u daliishteen qiraaa la yihah qiraaa abi jacfar kon laba tobanka eh, oo qiraaa kuma jire ama todobada andhaha kuma jire oo ay daliishteen liyujziya liyujzaa qowma bima kaanuu yagsibuuna liyujza suurat اljaathiya sidii looga jaaziye qowma qowm bima kaanuu yagsibuuna waxay kasbanayeen hadda ficilkan yujza ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli marfuucu bidama muqadara cala alif manaca min duhuriha tacaduru ayib waa ficilka yujza naaib lfaacilu rabaa qowma mafcuulu bihi bima bima albaa xarfu jar ma bmacna اladii waa ism mawsuul majruur bilba mabniyu calى الsukuni fi maxali jarin kaanuu ficil maadi naaqis wlwaaw ismu kaana yagsibuuna jumladan min alficli wاlfaacili fi maxali nasbin khabaru kaana wاljumlaة min kaana wasmiha wa khabariha laa maxala laha min alicraab liannaha silaة اlmawsuul wاljaaru wاlmajruuru bima fi maxali rafcin naaib اfaacili fiir marka yujzaa naaib faacilkeedii bima liyujzaa si looga jaaziyo bima kaanuu yagsibuuna qowman waxay samaynayn si qowma looga abaal maryaa lyiri marka yujzaa bima yaa isku timid qowmanti sideedaa lagu keenay waa sida ayaga ay ku takhriijinayaan qolada kale way kasoo horjeedaan oo macnaha khilaaf badan yaa ka jira laakiin ay hadda luqadooda sidaasay u daliishanayaan waxaa kamid a ah bay leeyihiin e, qowl shaaciri lam yucna bilcalyaai ila sayida walaa shafaada alghayi ilaa duu hudaa lam yucna bilcalyaai saraynta lama qadsadsiiyo oo macnaha cid u qasdayso ictinaa siinaysa ma laha ilaa sayidan nin sayid a eh mooye nin hadaad aragtid yani meelo sarsara hiigsanay oo cilmi dheer inuu barto inuu qoomkiisa hormuud u noqdo xagga deeqsiga xagga qiyaadada waa nin sayid a ah weyaan walaa shafaada alghayi nin baadi u saaxib ena ma caafimaadiyo ilaa duu hudan nin hanuun u saaxib ah mooye yacni nin dhunsan waxa un soo hagi karo bifadli illaahi aw biidnihi nin oo oo hanuun leh oo ku dayasho mudan laakiin nin dhunsan asiga cid kale muxuu u tari karaa ulajeedada waxa waaye lam yucna bilcaliyaa ilaa sayidan bilcaliyaaidaas ajaari majruur yaa waxaa laga dhigay naaib اfaacil waa yucnada ficilka mabniyu limajhuul ficil mudaaric waa ayib ilaa sayidanna mafcuulki sidiisa lagu keenay asoo sayidan oo mafcuulu bihi ou joogo yaa jaari majruuro bilcaliyaai eh, yaa booskiisa la gey bay leeyihiin qoladaas marka intaas musanifka wuxuu ula jeedaa musanifka waqad yaridu uu yidhi yuu kuu fasiraya markaasuu wuxuu ihi wa bitifaaqin qad yanuubu thaani min baabi kasaafi ma ltibaasuhu min wa bitifaaqin isku waafaqid qad yanuubu thaani midka labaad inuu naaib noqdaa dhici karto oo min baabi kasaa kasaa baabkeeda kamide eh, fii maa inuu naaib ka noqdo iltibaasuhu inuu shaki keeno umina laga aamin yahay fii baabi kasaa wuxuu u jeedaa kulu ficlin yatacadaa ilaa mafcuulayni walaysa axaduhumaa aw walaysa asluhumaa mubtadaan wa khabaran taasuu u jeeda haddii ficilkii kasaada ahay markaan oo laba mafcuul qaadan jiray asalkoodana ay mubtada i khabar ayna ahayn kan hore in horta naaibulfaacil laga dhigo khilaafka ma joogo oo waxay ahayd awalkii horo kasaa muxamadu zaydan jubbatan kusiya zaydun jubbatan in la dhihi kara khilaafka ma joogo kan horo waay hadalka ma jooga kaas laakiin musanifku wuxuu ka hadla midki ishkaalka uu ka jiro oo kii horo joogo kan labaad waa laga dhigi karaa haddiusan ishkaalka imaanaynin oo marka waxaad leedahay ucطiya ama kusiya jubbatun zaydan zaydkoo mafcuulu bihi awal ah sidiisaa lagu dhaafay naaib ulfaacil waxaa laga dhigay kii labaad liannahu waxaa weeyaan laba mafcuul hadday kulmaan kan oo wax qaada karo iyo midka la qaadana ayaga naftigooda waa la kala hormaraa zayd hadda waa insaan aakhid ah jubbana maakhuud waay ayagaas ayagoo laba mafcuul ah yaa midna macna alfaacil uu ximbaarsan yahy midna macna marka kan hore in laga dhigi kara hadalka ma joogo taas musanif maba ka hadlinba laakiin wuxuu leey baabuu kasa haddii la joogo midka labaad waa laga dhigi karaa hadiina shaki ee ishkaalka imaanaynin oo hadda waxay ahday kusiya zaydun jubatan waxaa banaan kusiya zaydan jubatun in la yidhaah oo midka labaad naaibulfaacil laga dhigo wax shaki kama imaanayso in zayd ma aakhid uu yahay jubadina maakuud tahay waa iska muuqataa oo sidii ku mahra aan lahayn oo kale wa laakiin ishkaal hadday ka timaado waxaa kamid ah waxaa tiriyay acطaytu zayda camran acطaytu khaalida camranaa tiri ninkii khaalid ahay oo adoonkayga addoonkeyga aan siiye fiiri markaan khaalid wuxuu noqday mamluuk camarna wuxuu noqday maalik mabni lilmajhuul haddii laga dhigo waxaa laleeyahay ucطiya khaalidu camran khaalid oo adoone camara la sii macnihii saxay ku tahay laakiin haddii camr naaibulfaacil laga dhigo oo khaalidna sidiisa lagu baaqi yeelo ama zayd waxaad rabta dhehe ucطiya haddii la yidhaahdo ucطiya camrun khaalidan haddaad tirahdid amarkii sayidka ahayo wax la siinaya wuxuu u asiga midkii wax la bixiyo adoonkaa uu noqonaya ishkaala ka imaanaya ma banaana taas marka musanifka siduu leeyahay ayb markaasuu wuxuu ku yiri wbitifaaqin waxaa laisku waafaqay wbitifaaqin si isku waafaqid qad yanuubu thaani mafcuulka labaad inuu naaib noqdaa dhici karto oo min baabi saa ka yimid fiima inuu naaib ka noqdo midka labaad iltibaasuhu inuu ishkaalkeenu ku darsoomo umina laga aamin yahay inuu aakhidkii maakhuudkii inay isku darsoomaan haddii aamin laga noqdo oo ucdiya camrun dirhaman ucdiya dirhamun camran labadii macno isbedeli mayso waa bannaan tahay laakiin haddii iltibaaska imaanayo ma bannaano walow waxaa lagu haystaa baa laleeyahay musanifka wa bitifaaq waa jasmiye inuu midka labaad haddii ishkaal uu keenaynin fii maqaami naaib ilfaacil la dhigi karo waxa weeyaan waa isku waafaqsiin uu leeyahay in isbanaan yahay laakiin waxaa laleeyahay sidaas itifaaqa loo soo guuriyo ilgaali bacdi madhab اlkuufiyiin oo waxay leeyihiin midka hore haddii uu macrifo yahay midka labaadna nakiro yahay kan macrifada in la hormariyaa waajib eh ucطiya zaydun dirhaman zayd oo macrifo oo joogo in laga tago dirham oo nakira naaib alfaacil lagama dhigi karo marka musanifka itifaaqa umaysaska soo guriya fiihi nadar baa waa lagu haysta fii baabi dhanna wa ara lmancu ishtahar walaa araa mancan ida alqasdu dahar markaasuu wuxuu ku yiri fii baabi dhanna dhanna baabkeeda wاlmancu haddii rabta iska dhe wاlmancu reebitaankii ishtahara waa waa waa macnaha wuu muuqdaa oo waa batay mashhuurow noqday fii baabi dhanna wa araa dhanna iyo araa baabkeedii waxa weeyaan in midka labaad naaib laga dhigi karo midkiyo horoo joogo inuu mamnuuc yahay waa mashhuuro nuxaadka midkaasay wada yaqaaniin markaasuu yihi walaa araa ma arko mancan aniga in la reebi kara ma arko ida alqasdu dahar ulajeedada hadday muuqato wax diidi kara ma arko musanifka fiiri markaa saaxibulmadhab waay yani ibnu maalik waxa weeyaan madhab uu leeyahay fi naxw walaa yubaali man khaalafahu walaa man waafaqahu walaa araa mancan ida alqasdu dahar aniga wax oo diidi kara ma arka buu ku leeyahay haddii dana iyo araada macnaheedi waa maxay dana waxa weeyaan waa kulu ficli yatacadى ilى mafcuulayni asluhumaa mubtada wa khabr ina midka horo naaib ulfaacil laga dhigi kara hadalka ma joogo dhanantu zaydan qaaiman ay ahayd zaydun qaaiman in laleeya taas khilaafka ma joogo laakiin kii horoo joogo kan labaad ma laga dhigi karaa waay oo ma la dhihi karaa duna zaydan qaaimun ma la dhigi karaa oo qaaimintu naaib ulfaacil midkii labaad ma laga dhigi karaa midkii horoo joogo musanifka wuxuu ri waxaa mashhuur ah cinda naxwiyiina inaysan banaanayn midkii horo oo jooga midka labaad in laga dhigo saas mashhuur waa buu leeyahay laakiin asiga wuxuu ku leeyahay aniga wax ii diidaya ma jiraan haddii ishkaal uusan imaanin ida qasdu dahr waxay kamid tahay ida ltibaasu uminay lamid tahay oo musanifka waxaa agtiisa ku banaan dunna qaaimun zaydan in la yidhaahdo ama hormari ama dibmari dunna zaydan qaaimun in la yidhahdo waa banaan tahay liannahu wax isku darsamaya ma aha laakiin waxa uu diidaa musanifka oo kale dunna camrun khaalidan haddaad tidhaahdid mamnuuc waa agtiisa nuxaadkiina min baabi owlaa waa liannahu haddaa tiraa dunna zaydun waxaa loo malay camran zaydaa ku da iga darsamay aan aan eh, macnaha waan ku kahay meesha soomaalida tiraahdo dunna zaydun camran zaydaan ku kahay camr haddii cagsi laga dhigo oo dunna camru zaydan la yiraahdo waxay noqonaysaa kii aad taqiinay iyo kii aad ku kahday labadiiyaa isku darsamaya yaqaano marka hadba midki midka kakale kaaga darsoomay ad hormarinaysaa taas khilaaf labadooda kama joogo musanifka iyo keyrkiisa ayib aclamana sidaas oo kale aclama markuu ku leeyahay eh, maxaan irahdaa eh, fiiri fii baabi dhanna wa araa araana tii saddexda mafcuul ugudbaysay waay araa tii saddexdii mafcuul ugudbaysay aclama iyo araa fiiri markii aclama majhuul loo baneeyo uclima ayay noqonaysaa zaydun farasaka musrajan sidaas waayo zaydkii mafcuulu bihi awal ahay oo asalkiisana faacil ka yimid oo calima zaydun oy ahayd asalkeedii yaa waxaa laga dhigayaa naaibulfaacil labadii mafcuul sideeda lagu keenaya naxwiyiinta midka mashhuurka agtooda ka ah waxaw saas inaan la dhaafi karin laakiin ibnu maalik wuxuu leeyahay haddii wax ishkaal oo ka imaana ayna jirin waa la hormari karaa labadii mafcuul midka ugu dambeeyey ama midka labaad waa laga dhigi karaa oo waxaa la dhigi karaa uclima zaydan farasaka musrajun musrajkii oo oo mafcuul thalith ahay naaib ulfaacil waa laga dhigi karaa asoo mafcuul awl joogo mafcuul thaani joogo musanifka wax diidaya mara buu le lann hadda ficlan alxaqu yuqaal hadda haddii aad zaydu naaib ka dhigtid iyo haddii aad ka dhigtid maxaan ku iraahdaa eh, mafcuulu bihi awal macnihii midnaba isbabedeli maayaan oo inuu zayd faraska leeyahay in waxa asiga la ogeysiye faraskiisa in la kooray musraj koorayn faraskii in la koorey inuu asiga la ogeysiiye ama god ama kordhig macnihi waa iskeenaya laakiin haddii eh, ay asmaa yihiin uclima zaydun camran caaliman haddaad tirahdid waa isku dhex darsamaya alcaalimu wاlmacluumu intana waa isku darsamayaan taasoo kale ibni maalik diida kelia markaasuu iri walmancu diidadii ishtahara waa shuhroobay fii baabi dhanna wa araa dhanna oo laba mafcuul u gudbaysay iyo araa oo saddex mafcuul u gudbaysay baabkoodu midka labaad ama midka saddexaad in naaibulfaacil laga dhigo dadka nuxaadkaa ah, diidadooda waa mashhuuro waa la yaqaana walaa araa mancan aniga inay manci tahay ma u arka buuri ida alqasdu dahar ulajeedada hadday muuqato wmaa siwa الnaaئbi mima culiqaa biraafici nasbu lahu muxaqaqaa wamaa siwa الnaaئbi midka naaibka a waxii kasoo haray oo mimaa culiqa biraafici midka wax godaya lagu xeray annasbu nasbihi yaa lahu asiga u sugnaaday muxaqaqan xaal uu yahay saas wuu asiga laqbeyn karta haddii kale wanasbu nasbihi lahu asiga wاnasbu nasbihi waa taas waa laga fiican yahay wamaa siwa naa'ibi maadi mubtada awal ka dhig wamaa siwa naa'ibi midka naa'ibka noqda wixii kasoo haray oo mimaa culliqa biraafici ficilka godanaya asiga lagu xiray wixii kasoo haray annasbu nasbihi yaa lahu asiga u sugnaatay muxaqaqan xaaluu yahay midkii la sugay fiiriyaa ficilkii haddii laba mafcuul uu qaadanay oo mabni lilmajhuul laga dhigo labadii mafcuul maa laysla godaa mase hal mid unbaa naa'iblfaacil laga dhigaya mas'ala in la hormariya ay aheed waay oo waxay ahayd acdaytu zaydan dirhaman ficilka majhuula loo binay ta'dii faacilkay goy uctiya dhe markaan ayib uctiya markaad tidhaahdid laba mafcuuloo kordhiganaa jirto ma waxaan leenahay ucطiya zaydun dirhamun maan leenahay mase maxaan samaynaynaa markaasuu wuxuu ku yiri hadii ficilka mafaaciil badan ou qaadanaya laba mafcuul iyo wax ka badan hal mid unbaad waxaad ugu dhigaysaa naaib ulfaacil inta ka soo hartay nasbadiyaa loo xaqiijinaya ucطiya zaydun dirhaman ulima zaydun camran musaafiran aad leedahay labadii kale sidoodaad ku keenaysa wamaa siwa naa'ibi mafcuulka naa'ib noqda wixii kasoo haray oo mimaa culliqa biraafici raafica waxaa loo jeedaa man huwa raafic ficilka raafica waxa wax godanaya waa ficilki liannahu haddaa tiraa daraba zaydun haddaa tiraa zaydun faacil marfuucun bidaraba ayadaa godatay raafic marka caamil maxaa loogu magacaabaa afcaashan cawaamila la yihahda leesh liannaha camilat fii macmuulaatiha walidaalika raafic meeshan wuxuu kala jeedaa alficlu اladii yansibu اlmafcuulayni wاlأkhar wamaa siwa naa'ibi midka naaibka a wixii kasoo haray mafcuulka naaibka noqda wixii kasoo haray oo mima culiqa biraafici bima rufica biraafici waay ficilka oo raafica midka lagu goday wixii ka soo haray oo mafaaciishii kale ah annasbu lahu nasbiya usugnaatay sugnaatay muxaqaqan xaal w nasbaas mid la xaqiijiye ucطiya zaydun dirhaman alaleeyah ee la dhihi maayo wixii mansuubaadka oo dhan yaa kulligood la godayo oo mathalan haddii ficilkii fiiriya hadda haddaad tiraahdid mithaalkii hadda aan soo sheegnay oo haddaad darabtu zayda yowma aljumucati amaama alamiiri darban shadiida fi daari hadaa tirahda kulu dalika mafaaciila la yihahda liannahu masderka mafcuul mafcuul waay mafcuul mulaqa masderka la yihahda ayib darafka mafcuulu fiihi mafcuul waay jaari majruur waxaa waaye fii maxali mafcuuli bihi ay dhacayaan intaasoo dhan mafcuul bay u yihiin haddii ficilkii marka majhuul loo dhiso oo loo dhigo oo duriba la yidhaahdo intii mafcuulka ma la wada goda markaasuu uri hal mid keli ah yaa naaibulfaacil looga dhigaa uu ficilka u baahan yahay asaa lagu teedaya baahidii uu u qabay shay godan hal midaa lagu siinaya mimaa culliqa wa asigaasaa lagu tiirinaya wixii ka soo haray sidooday u baaqina duriba zaydun alale marka mafcuulkia laga dhigay intii kale sideeda ku keen darban shadiidan yowma alkhamiisi amaama alamiiri fii daari kulli waa wada nasbinaysa taasaa loo jeeda wallahu aclamu sala allahu aan dhehe sababtana maxaa waaye waan iska iloobay sababta waxa weyaana lagu leeyahay ficilka hal faacil unbuu qaadan jiray weligiis ficilka haduu hal faacil qaadan jiray naaibulfaacilkiisana halow noqonaya marka lama arkin ficil laba faacil qaadana lama arkin maadaama saas ay tahay naaibulfaacilna waxaan iriyay axkaamtii faacilka la siinayahay lan yakuna hunaaka akhar min naaib faacil sidaasaa loola jeeda wallahu aclam salى اllahu slm calى nabiyina muxamadi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin